رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد fayaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu sajdati shukri wuxuu baabu yahay shukriga sujuuddiisa bimacnaa markii ruuxa wax ee uu ku farxo ama bishaara u timaado inuu sujuud la yimaado uu ilaahay ugu mahad celinayo can abi bakrata radi allahu tacaala canhu أن anabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa goortii ataahu uu u yimaado amrun arin oo yasuruhu farax gelinaya ow amase yusaru bihi lagu farxo khara buu ahaa mid dhaca saajidan asagoo sujuudsan shukran shukrin darteed lilaahi ilaahay uu shukrinayo rawah waxaa wariyay alhamsatu baa warisay ila anasaa'iya nisaa'i mooye walafdu axmeda axmed lafdigiisu waxa weeye annahu shahida anabiya sal lay wasalam anahu abaabakra annahu abaabakra shahida annabiya nebigu xaadiray sal lay wasalam oo goobjoog uu ahaa nebigoo ataahu uu u yimid bashiirun mid bishaaraynaya kaasoo yubashiruhu ugu bishaaraynaya bidafari jundin ciidan guulaysigii oo lahu isaga u sugnaaday calaa caduwihim cadowgooda korkiisa ay ka guulaysteen nin bishaaro xambaarsan oo nebiga ugu bishaaraynaya ciidankii hebel ahaa cadowgiisii waa ka adkaaday ayb wa ra'suhu walxaal ra'suu nebiga madaxiisuna fii xijri caaishata caaisho dhabteeda uu saaran yahay nebiguna markaa madaxiisu dhabta caaishuu saaranya bishaaradu imaaminayso fa qaama wuu istaagay fa khara wuu soo hoobto wuu dhacay saajidan asagoo sujuudsan xadiidka sanadkiisu waa daciif maxaa yeelay nin la yidhahdo bakaar ibnu cabdilcaziiz oo waxaa ku jira daciif ah sidoo kale aabihii cabdilcasiis ibnu abi bakra isaguna waa shibh majhuul laakiin xadiidka waxaa dhici karta in la taxsiiniyo shawaahid marfuuca iyo kuwa mawquufa intaba wuu leeyahay marka xasan buu noqon karaa sheekh albaani isagu wuu saxiixinaya wuxuuna ku tusayaa in ruuxa markay bishaara u timaado ama isaga ha ku saabsanaato oo wax isaga khaas ku aha ha noqdo ama muslimiinta iyo danaha caamka bishaaro u soo hoyatay ha noqoto haddii bishaara timaadii wax lagu farxo inuu sujuudayo way mashruuc tahay markaa inuu sujuudo mahadcelin iyo shukri daraaddeed ilaahay uu shukrinayo wacan cabdiraxmaan bni cawfin qaala wuxuu yidhi kharaja wuu baxay annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu waa baxay fatawajaha markaasuu u jihaystay oo uu yani uu aaday weeye naxwa sadafatihi gurigiisa xaggiisuu aaday waxaa ii qoran naxwa sadaqatihi oo qaaf ah haday saasay idiin qoran tahay saxa ah. fa baa idiin qoran fadaa sax naxwa sadafatihi sadafadana waxaa la yidhaahdaa albinaa'u almurtafic waa dhismaha kor u dhisan oo sarreeyaa la yidhahdaa ayb fatawajaha nebigu sal lay wasalam wuu jihaystay naxwa sadafatihi gurigiisa xaggiisuu u jihaystay fadakhala buu galay fastaqbala alqiblata qibladuu u jeesaday fa faqara markaasuu dhacay saajidan asagoo sujuudsan wuu hoobtay fa ataala wuu dheereeyey assujuuda sujuuddii buu dheereeyey uma kadibna rafaca wuu kor yeelay ra'sahu madaxiisa wuu soo toosay wa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay wasalam ina jibriila jibriil ataanii waa ii yimid fabasharanii wuu ii bishaareeyey faqaala wuxuu yidhi waata bishaaradii ina allaha alle caza wajalla yaquulu wuxuu leeyahay laka adiga wuxuu kugu leeyahay nebiyow man sallaa ruuxii salliya calayka korkaaga kugu salliya sallaytu waan sallin calayhi korkiisaan ku sallinaya ruuxii adiga nebi maxameda kuu duceeyo kugu salliya aniga oo rabbi ah yuu leeyahay alla tabaaraka wa tacaala ayaa korkiisa ammaanaya alsalaatu min allah ahanaa ah. ayb waman sallama ruuxii salaama calayka korkaaga salaamana sallamtu calayhi anna korkiisa waa salaamaya ruuxii ku salaamana anaa salaamaya waa fasajadtu markaasaan sujuuday buu nebigu sal lay sl lilaahi ilaahay baan u sujuuday shukran shukri dartii shukrin darteed ayaan u sujuuday rawaa axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciif xadiidkuna waa xasan likhayrihi waxaa ku jira in la yidhaahdo abulxuwayris oo daciifa ku jira yacni culimada qaarkood ay eh, dacfi ku sheegeen laakiin waa xasan likhayrihi oo muxuu ahaayey wuxuu ku xoogaysanayaa axaadiista kale ama uruq yani ayaa xoojinaysa waxaa saxiixiyey eh, xaakim calaa shartihimaa dahabi baa ku waafaqay laakiin culimmadu waxay tilmaamayaan inay ismoodsiis tahay xukumka xaakim iyo dahabi oo xadiisku saxiix ma gaadhayo hadduu xasan likhayrihi uu soo gaadho ayuu dadaalay ayib wuxuuna tilmaamayaa isla mas'aladii oo ee shay bishaare ah hadduu yimaado in sujuudu shukri lala imaanayo can sacd bn abi waqaasin qaale wuxuu uhi kharajnaa waan baxnay maca anabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga ayaannu raacnoo la baxnay min makkataan ka baxnay nuriidu annagoo doonayna almadiinata magaalada madiina u soconna falammaa kunnaa markaan ahaanay qariiban meel u dhow min caswaraa'a caswara meesha la yidhahda meel u dhow markaan joogno ayuu nasala nebigu degay sal lay waslam caswaraa'a waxaa la yidhaahdaa haniyat ljuxafa ama juxfa yacni juxfa meesha la yidhaahda karin yani haniyada waxa la yidhahdaa waa jidka buurta korkeeda ka dhaca marka juxfa marka la joogo buuraha jid ka duldhici jiray ayaa la yidhaahdaa magaca iska laha oo caswaraa la yidhahda adiga waa jidka un makiya madiina u dhexeeya laba jid weeyaa la mari jirayoo midna waa midkan ariiqu ariiqulhijri la yidhaahda midna wareeg buu yaro ahaayo wuxuu mari jiray xilligaa isaga juxfuu mari jiray markaasuu xagga ka wareegi jiray macna yambuc xaggeeda ayb falamma kunnaa markaannu ahanay qariiban kuwa ku dhow min caswaraa'a ayuu nasala nebigu degay sal alay wasalam uma kadibna rafaca kor buu u qaaday yadayhi labadiisa gacmood fadaca allaha alla ayuu baryay saacatan wakhti buu ilaahay baryay uma kadibna khara wuu hoobtay saajidan asagoo sujuudsan famakata markaasuu nagaaday tawiilan wakhti dheer muddo dheer buu sujuudda ku nagaaday uma kadibna qaama waa istaagay fa kor buu u qaaday yadayhi labadiisa gacmood saacatan waqti uma kadibna khara waa hoobtay saajidan isagoo sujuudsan facalahu sidaa wuu yeelay alaaan saddex goor buu sidaa yeelay wa qaala wuxu uhi nebigu sal ly waslam yacni markii la weydiiyey saddex goor oo mid walba sujuuday soo kacay gacmaha kor u taagay duceeyey qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam innii anigu sa'altu waan weydiiyey rabbii rabbigay waan weydiiyey wa shafactu waan shafeecay liummatii ummaddaydana waanu ergeeyey fa actaanii wuxuu i siiyey alla tabaaraka wa tacaala ulua ummatii ummaddayda saddex meelood meel ka mida ayuu ilaahay i siiyo ii cafiyey wa ayb fa kharartu markaasaan dhacay buu idhi saajidan anoo sujuudsan lirabbi rabbigay u sujuudsan shukran shukri dartii maadaama ducadii iyo baryadii laga aqbalo ummaddayda saddex meelood meel la isiiyey uma kadibna rafactu kor baan u qaaday ra'sii madaxayga fasa'altu waxaan weydiiyey buri rabbi rabbigay liummatii ummadaydaan u weydiiyey buui ummaddaydaan u baryey fa actaanii wuxuu isiiyey ulua ummatii ummaddayda haddana saddex meelood meel fa kharartu markaasaan dhacay saajidan anoo sujuudsan lirabbii shukran shukri darti yacni waa ulukii labaad waa markaa uluayn waay uma kadibna rafactu kor baan u qaaday ra'sii madaxayga waan soo toosay fasa'altu rabbii rabbigay baan weydiiyey liummatii ummaddaydaan u weydiiyo waan baryay wey oo waxbaan ummaddaydaan u baryay fa acطaanii wuxuu i siiyey aulu alaakhira ama aakhara athulu alaakhara yacni saddex meelood meeshii kale laba meelood horaa loo siiyey meeshii dambana waa lay siiyey fakharartu markaasaan dhacay saajidan anoo sujuudsan lirabbi rabbigay u sujuudsan rawaxa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey <clears throat> xadiiskaasi ma sugna sanadkiisa waxaa ku jira nin majhuul ah saas daraaddeed buu sheekh albaani caleyh raxmatullahi daciifiyey marka ma sugna laakiin qaybta ku saabsan sujuudu shukriga waxaa xoojinaya axaadiistii hore oo sujuudu shukriga axaadiisteeda markii laysu geeyo way isxoojinaysaa walow ayna dacfi ka madhnayn oo muxuu ahaayey asaaniiddeedu aynan maqaal ka madhnayn haddana maca daalika markii laysu geeyo way isxoojinaysaa waxay tilmaamaysaa marka sujuudu shukrigu inay asal leedahay wasajada wuu sujuuday buuhi abubakrin abubakar baa sujuuday xiina goortii jaa'ahu uu u yimid qatlu musaylima musaylima dilkiisii musaylimat lkadaab waa ninkii reer bani xaniifa raggii nebinimada sheegtay buu ka mid ah arrinkiisuna wuxuu soo baxay nebiga geeridiisa wax yar ka hor salawaatu rabbi wasalaamu caleyh reer reer bani xaniifa la yidhahdo geelley ahaayoo dagaalyahmiin lahaayoo dhib badnaa ayuu ka dhashay yamaamay degi jireen dhulkan hadda riyaad iyo kor najdi marka markuu soo baxay oo yidhi maxamed hadduu nebi sheegtay anna nebi baanahay bay nebinimadiisii rumeeyeenoo raaceen marka isagu uu yimid nebiga sal lay wasalam kamaa fi saxiix waa kii nebiga u yimid ee yidhi muxuu ahaayey aan ku rumeeyo ku raace ee gadaashaa ii dardaaran inaan xilka haddaad dhimato anugu la wareegah <laughs> nebigu yidhi sal lay wasalam qadarkaaga dhaafi maysid uu dhihi jiray kadibna markuu laabtay markaaba waa kii nebinimada sheegtay ku dhawaaqay ayb wuxuu ka mid ahaa marka eh, yani raggii lagu dilay eh, yani xuruub ridda abubakr sidiiq markuu xilka la wareegay carabi inteeda badneed ay ridowday qabaa'ishii reer bani xaniifa qabaa'ishii ridowday bay ka mid ah ee eh, musaylima u rumeeyey inuu nebi yahay kadibna ciidan xoog badan buu u diray abubakr sidiiq radi allahu tacala canhu ardaa dagaal adag adag adag baa iyagiiyo saxaabada dhex maray oo saxaabo badan ku hoobteen kadibna waa laga adkaaday musaylimana waa la dilay musaylima markii loo soo sheegay abubakar oo layidhi reer bani xaniifana waa la jabiyey musaylimana waa la soo dilay markaasuu sujuuday saasuu aarku leeyahay hadduu asixi lahaa way laakiin waa daciif bayhaqi baa soo saaray aarkaas bisanadin daciif marka ma sugna yacnii musaylima in la dilay oo reer bani xaniifa la jabiyey oo xataa lasoo addoonsaday qafaal laga soo qafaashay oo yani way sugantahay taas iyada amaa laakiin sujuudda qaybta sujuudda waay wax laga hadlo wasajada wuu sujuuday buu yidhi caliyun radi allahu xiina goortii wajada uu helay dathudayati kii naaska u saaxiibka aha filkhawaariji khawaarij dhexdeeda markuu ka helay rawaahu axmed baa wariyay fii musnadihi sanadkiisu isagana waa daciif leanna waxaa ku jira in la yidhahdo taariq ibnu ziyaad oo daciifa ku jira aarkaana iyadana wuxuu tilmaamayaa yani wuxuu ka hadlayaa qisadii cali bin abi aalib markuu khawaarijta la dagaalamay nebigu sal lay waslam khawaarijta wuxuu kusii sheegay in ay la soo bixi doonaan xilli laba kooxood oo muslimiinta ka mida ay ishayaan labada qolo midooda xaqa u dhow baana la dagaalami doontuu yidhi marka cali baa la dagaalamaysa wuxuu ku sheegay marka nimanka nin ayaga ka mida oo meeshaa muxuu ahaay ama cududa ah ama garabka ah wax naas oo kale ah uu ka laalaado cali bin abi taalib marka markuu ka adkaado oo jabiyey oo maydkoodii uu daatay bu wuxuu yidhi eh, nebigu sal alay wasalam wuxuu ii sheegay nin calaamadaale uu ku dhex jira soo raadiya maydkoodii baa laga dhex doonay waa la soo waayay markaasuu yidhi anna been ma sheegin nebi maxamedna been iima sheegine ninka hala raadiyo markaasaa la raadiyey mar dambaa silic lagu soo helay isagoo kuwo daatay hoosta kaga jira marka markaas oo loo soo sheegay cali ama la helay ninkii ayuu markaas sujuuday saasay yuu aharku ku imaanaya laakiin sanadkiisu waa daciif qaybta sanadkeedu marka dacfigu ku jiro waa in uu sujuuday cali marka loo soo sheegay ama ninka iyo qisadiisa iyo iyadoo waxa weye saxiixaynkii qeyrkood bay ku taalla ah, saas wey axaadiista khawaarijta ayay ku cadda ayib qaybta laakiin hadda laga deliishanayo waanu intanoo markii loogu bishaareeyey ninkii in la helay inuu sujuuday oo sujuudu shukri ah halkaa way hadda meesha muhimadda macnaha iyo danta laga leeyahay wasajada wuu sujuuday buu yihi kacb ibnu maalikin fii cahdi nabiyi nabiga wakhtigiisii sal ly waslam lamaa bushira markii loogu bishaareeyey bitowbat illaahi ilaahay towbadiisa calayhi korkiisa uu ka toobad aqbalay wa qisatuhu qisadiisuna muttafaqun calayha axmed iyo bukhaariyo muslim baa soo saaray waad garanaysaan xadiidkii kacab ibn maalik ee dheeraa markuu dagaalkii tabuug kadib dhacay iyo qisadiisii akhiiran isagiiyo saddex waa kii la go'doomiyey oo nebigu sal lla lay waslam yidhi yaan lala hadlin taqriiban konton habeen markay ku qaadatay markii dambe ilahay waa kii toobadda ka aqbalay markii toobadooda soo degtay waa kii saxaabadu u tartameen ninkii toobadda gaadhsiin lahaa nin yacni meel sare fuulay oo buur fuulay ayaa dhawaaqiisu gaadhay markii dambe oo fardihii iyo ka dheereeyey markuu dhawaaqii maqlay oo gaadhay buu marka sujuud la dhacay sujuud shukran lilah toobadiisa maadaama la aqbalay marka eh, way sugan tahay oo xilligii nabigeena dhacday sal lla alay wasalam xadiidkaasi iyo axaadiista hore kulli waxay tilmaamaysaa masalada sujuudu shukrigu in ay asal leedahay oo ay mashruuc tahay waa markii ruuxa ay nicmo cusub ama bishaaro ama wax wanaagsan uu helo wey mashruuciyadeedana waxaa qaba alimaamu shaafici iyo axmed iyo kayrkood baa qaba ayib alimaam abu xaniifa iyo maalik waxaa iyaga laga soo guuriyaa inay karaahaysteen oo waxay yidhaahdeen nebiga sal lla alay wasalam intuu noolaa nicam aad u fara badan iyo khayraad fara badan iyo bishaarooyin badan baa soo maray haddana ma haynay dheheen nebigoo sujuuday waxaa la dhihi karaa axaadiistaas ama aahaartaasa ka qarsoontay ayaa la dhihi karaya sujuudu shukrigu waxay la mid tahay sujuudu tilaawihii oo kale dhinacyada ee wax waajibinaya weyso oo daliil a ah lama hayo waana khilaaf markaas sujuudu shukri la imaanayso inaad weyse qabto ma laasimba sidii aan xalay usoo sheegnoo kale tii horay la mid tahay wakadalika inay maradaadu daahir tahay meeshaad ku sujuudaysana daahir tahay ayadana wax laasiminaya lama hayo wakadaalika in aad takbiirsato markaad sujuuday sujuudu shukriga wax daliiloo sheegaya lama hayo wakadaalika in la salaamo naqsado markaad sujuudu shukriga ka dhammayso salaamo naqsi inaad kaga baxdo ayadana daliil cad looma hayo kullu daalikana waa masaa'il isku khilaafsan sidaan horeba usoo sheegnay sujuudu tilaawada markaan ka hadlayna baabu maa jaaa wixii yimid baabuu yahay fii man sallama cidda salaama naqsatay can nuqsa abwaabu sujuudi sahwi dheh sujuudu sahwiga abwaabteedii wey sujuudu sahwiga waxaa la yidhaahdaa salaadeeda salaadaada dhexeeda haddii halmaan kugu dhaco salaada markaad dhammayso laba sujuudoodoo dib lagala yimaado ayaa sujuudu sahwi la yidhaahdaa sababtoodaana loogu magacdarayo waxa keenaa wuxuu yahay sahwi ah. ah sababtii keenaysa baa marka loogu magac looga dhigay ayb baabu maa jaaa wixii baabu yahay fii man sallama cid salaama naqsatay min nuqsaanin dhimanaan salaadda uu wax ka dhimay xaggeeda ruux ka salaamo naqsaday bimacnaa salaaddiisiioo wax ka dhiman yihiin ruux salaaddii ka baxay wixii ku yimiduu baabuu yahay yani sujuud sahwigu laba mid buu ku yimaadaa ama shaki aad ka shakiday ziyaado ama shaki aad ka shakiday inaad salaadaadii wax ka dhiman yihiin marka ama dhimanaan bay ku timaadaa ama waxay ku timaadaa ziyaado ama waxay ku timaadaa shaki saas way macnaha taxari iyo wixii la mida ah, waan u tegi doonnaa can ibni siriin tani marka wax weeyaan waa ruux salaadiisii nusqaani gashay nusqaantii salaada gashay kadibna sujuudu sahwi la yimi can ibni siriin maxamed ibnu siriin waxaa laga warinay can abi hurayrata wuxuu ka warinaya qaala inuu yidhi abuu hurayre sallaa binaa waxaana tujiyey buuri rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam ixdaa salaataya alcashiyi yacni gelinkan dambe labadiisii salaadood mid ka miduuna tujiyey alcashiyida waxaa la yidhaahdaa qoraxdu markay zuusho ilaa dhicitaankeeda inta udhaxaysa cashiyii loo yaqaana manaa waxa weyaan waa gelin dambe kananaga dhahno galab ma ah laakiin waxaa laga wadaa wixii duur ka soo bilaabood aa qoraxdu intay ka dhaxayso marka xilligaa labadeedii salaadood mid ka miduuna tujiyey buuhi labada salaadood ee xilligaa ku jira de waa duhur iyo casr soo ma saas manaa saasuu ka wadaa shaki baa marka ku jira oo macnaha waxa weeyaan ma abu hurayraa shakisan ma maxamed ibnu siriin baa shakisan shaki baa jiro ma duhur bay ahayd mise casar bay ahayd baa shaki ka jira ayb sallaa binaa rasuululahi sal ly slm rasuulkaana tujiyey ixdaa salaataya alcashiyi gelinka dambe labadood labadiisii salaadood middood ayuuna tujiyey fa sallaa wuxuu tukaday nebigu sal ly slam rakcatayni laba ragcadood uma kadibna sallama wuu salaamo naqsaday waa duhr ama waa casar riwaayaadka qaarkood duur bay jasminayaan sida inoo soo socoto qaarna casa markuu salaaddii laba tukaday kadib buuba ka baxayba nebigu sal slaantika salaaddii ka baxay fa qaama markaasuu istaagay nebigu sal ly waslam markuu salaaddii ka baxay ilaa khashabatin buu istaagay tir ama qori oo macruudatin la goglay ama la gudbay filmasjidi masaajidka dhexdiisa yacni geedo tiirar ah oo qiblada masaajidka saa ugu gudban oo la dhigdhigay oo xagga qiblada saa ugu tirtiirsan oo dhulka yaalla saa u babcan ayuu xaggooda u istaagay nebigu sal lay slam faqaama ilaa khashabatin macruudatin oo la gudbay fi lmasjidi ay fi qiblati lmasjid waay ama fii muqadami lmasjid masaajidka xaggiisa hore yani la gudbay oo halkaa ku yani eh, isdulsaa saaran fatakaa markaasuu ku tiirsaday ittakaa waa ku dangiigsaday calayhaa korkeeda kaannahu sidii isagoo qadbaanu mid cadhaysan ah yacni saasuu ugu jiqilaystay ama uu ku dangiigsaday ama uu ku tiirsaday sidii isaga oo oo kaleeto ruux cadhaysanoo kale yani waxbaa maqan waxbaa maqan salaaddii eh, yani waxa weeyaan yani caadi ma ah salaadda markuu ka baxo nebigu sal lla lay slam oo dadka ku soo jeedsada oo sidii horeo kale sidaasoo kale ma ah laakiin ruux cadhaysanoo kalead muuddaa Ah, marka wuxuu ku jiqilaystay eh, muxuu ahaaye qoryihii meesha ku goglanaa ama tiirarkii wadaca wuxuu dhigay yadahu gacantiisa alyumna ee midigta cala alyusraa bidixda korkeeduu saaray wa shabaka wuxuuna isdhexgeliyey bayna asaabicihi farihiisa bimacnaa sidaas wey shabaka bayna asaabicihi farihii buu isdhexgeliyoo isdhaafiyey midigtuna bidixda way ka koraysaa waa sidaa tashbiihka iyagoo faruhu isku dhex jiraan bay bidixdu hoosaysaa midigtuna koraysaa ayb wa wadaca yadahu lyumna gacantiisa midig ayuu dhigay cala calalyusraa midda bidixda korkeeduu saaray wa shabbaka waana isdhexgeliyey asaabicahu farihiisana waa isdhexgeliyey ayb wa wadaca wuxuu dhigay khaddahu dhabankiisa alayman ee midigta calaa dahri kafihi kafkiisa dhabarkiisa alyusra bidixda gacanta bidixdaa kafkeeda xaggeeda dhabarka ah ayuu wuxuu dhigay dhabankiisa midigta ayuu saaray macnaha ayib oo yacni waxa weye dhabanka ayuu saaray ay markay sidaa yihiin ayuu sidaas ayib wa kharajad way baxday assaracaanu dadkii degdegaya way baxeen min abwaabi almasjidi masjidka iridihiisay ka baxeen saracaanka waxaa la yidhahdaa sarcaanna waa la xarakeeyaa saracaanna waa la xarakeeya oo ra'da marna la kordhigo marna la reebo labada waa la sheegaa waxaa la yidhaahdaa waa dadka marka salaada saa looga salaama naqsadaba aan sugin ee markaba baxa oo booda ah, saracaanu naas ayaa markiiba baxay inta badan waxay ahaan jireen dadka dawiil xaajaadka ah dad waxaa jira markay salaada soo gelayaanba hawl degdegii ka fakanayso marka salaaday sugayaan asalaamu calaykum marka la yidhaahdo dantoodii markaba u boodayaan ah, hadda dadko kale maaha kuwaasi dan bay u ordi jireen maslaxo laakiin hadda waxaa loo ordaa in masaajidka hortiisa la istaago saas bal waxa erday eriyay aduu karo masaajidkii waa laga eriyey oo salaamo naqsiga ma sugi karo haddana dan ka fakanaysa ma jirtee suu u ordahayo markuu masaajidka bannaanka uga baxo shag wuxuuba taagan yahayba iridii buu taagan yahay iyo jidkii meeshaa ka dhaqaaqi maa waxaa laga yaabaa ilaa ceshaha inuu ku gaadho marka saraacaanunaaska xilligii saxaabada jiray kuwaa ma ahayni dad dani ka fakanayso oo markaba boodaa jira oo dantiigayna kaa fakanin u orday wey macnaa ayib dawiil xaajaad baa laydhaha kuwiibaa markiiba baxay oo iyagu ma sugin xataa mayna dareemin salaaddu inay afar ragcadood ohe laba la tukaday war labaa maqane laysma weydiinine hore baa laga sii baxay ayb markaasaa waxay yidhaahdeen qoladii soo hadhay qusiratfaqaaluu waxay yidhahdeen qusirat ayagu markaa waa isku qaniyeen qaaluu waxay yidhahdeen qusirad waa la gaabiyey alsalaatu salaaddii waa la gaabiyey yani saasay isku qanciyeen lanna wayigiibaa degay waxyigiibaa degayo mar walba isbeddel baa imaan kara marka maadaama nebigii imaam u ahaa isagiina laba ragcadood tujiyey waxay isku qanciyeen de labaaba laga dhigayba xagga min allahi baaba laynooga fududeeye bilaahi towfiiq <laughs> iska socdo ayb wa fi lqowmi ragga waxaa ku jira abubakrin baa ku jira wa cumaru iyo cumar fa way ka haybaysteen nebiga sal ly slam an yukallimaahu inay la hadlaan bay ka haybaysteen waxoogaa ixtiraaman lahu mayna ku dhici jirin ragga yani nebiga sal lay slam aad uga agdhowey jacaylku ka batay inay marmarka qaarkood kuma dhiiran jirin inay nabiga la hadlaan sal lay waslam haybatan lahu waxtiraaman wa tacdiiman wa fi lqowmi ragga waxaa ku jira dhexdooda rajulu nin baa ku jiray ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhahdo dulyadayn gacma dheeraa la dhihi jiray fa qaala markaasaa wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow anasiita miyaad halmaantay am amase qusirad waa la gaabiyey asalaatu salaaddii laba midkee wey afartii ilaahay ku soo dejiyey bay ahayd laakiin adaa halmaamay mise waxbaa naga dembeeyeyoo salaaddii labaa laga dhigoo waa la gaabiyey labadaa kay tahay buui ayib fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam lam ansa ma aanan halmaamin walam tuqsar lamana gaabin waa say la tahay nebiga sal lay slam weli wuxuu ku qanacsan yahay la tahay nebiga sal lay wasalam oo uu jasminaya inuu afartii tukaday ah, ma xusuusanni weli mana halmaamin lamana gaabinin ee intay ahayd baan tukaday waayo ayib waxaa laga qaataa bay yidhahdaan shayga mar hadduu malahaagu u badan yahay sida yaqiintoo kalea loola dhaqmaa waa la jasmiya ibni aadamkuna sidiisa wuxuu mukallaf ku yahay halabatu dan ah, maluhu suu u badan yahay ayaad mukallaf ku tahay marka wuu jasmiyey ayib saas daraaddeed baa cinda muslim wuxuu riwaayadiisu ahayd kullu dalika lam yakun buuhi ma la gaabiyey mise waad halmaantay midna ma aha buuyidhi midna ma aha waa riwaayada muslim tanay la macno tahay macnaha faqaala markaasaa wuxuu yidhi dulyadayn faqaala nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam akamaa yaquulu ma sida uu leeyahay baa dulyadayn war ma gacma dheere siduu leeyahay baa arrintu u jirtaa markuu jasmiyey kadib buu su'aal dadka weydiiyey war hadalkan ah oo ninkan wuxuu sheegayo ma jirtaa wa saxaabadii weydiinaya faqaalu waxay dhhen nacamha yani eh, waad halmaantay ilaan mar hadday ogaadeen mar hadday ogaadeen inuusan waxyi imaaninoon la gaabinin maxaa soo hadhay inuu un halmaamay soo maaha marka nacam baa laydhi ayb fataqadama markaasuu nebigu horay u gudbay sal lay wasalam horay buu u durkay fa sallaa wuxuu tukaday maa taraka wuxuu ka tegey oo labadii ragcadood ee dambe macnaha salaadda lama soo bilaabine labadii dambe umbaa lagu daray uma kadibna sallama wuu salaamo naqsaday oo duu atixiyaasaday buu salaaddii ka baxay uma markuu salaamo naqsaday kadib ayuu kabara haddana allahu akbar yidhi wasajada wuu sujuuday mila sujuudihi sujuuddiisii salaadda mid la mid a ow amase atwala ama mid kaba dheer uma kadibna rafaca kor buu u qaaday ra'sahu madaxiisa wa wuu takbiirsadoo sujuuddii wuu ka soo toosay uma kadibna kabara wuu takbiirsadoo wasajada wuu sujuuday waa tii labaade mila sujuudii sujuuddiisii hore mid la mida ow amase atwala mid ka dheer uma kadibna rafaca kor buu u qaaday ra'sahu madaxiisa wa sujuudda dambe markuu ka soo toosayena wuu takbiirsaday fa rubbamaa sa'aluuhu waxaa dhici karta inay weydiiyaan hadalkan waxaa wata raawigaa wata fa rubbamaa waxaa laga yaabaa sa'aluuhu inay moxamed ibnu siriin weyddiiyaan ardadiisu inay weyddiiyaan umma sallama ah, sax miyaa uma sallama bimacnaa waxa weeyaan moxamed ibnu siriin oo taabiciga xadiiska ka warinaya abu hurayra ah baa ardadiisu waxay weydiin jireen sax inta hore nebigu sal alay sl labadii ragcadooda dambe wuu la yimid laba sujuudood buu gadaal kala yimid ayib waxaan ujeedaa labadii ragcadood markuu la yimidoo ataxyaadsaday salaaddii wuu ka baxay haddana allahu akbar intuu yidhi buu laba sujuudood la yimid labada sujuudood kadib haddana miyuu salaamo naqsaday uma sallamada dambe oo labada sujuudood ee sahwiga kadib inuu salaamo naqsaday ma sugan tahay oo sidaa miyaad abu hurayre uga waraysay inay ardadu moxamed ibnu siriin weydiiyaan baa dhici jirtay ah, ayib yaa la weydiinayaa maxamed ibnu siriin ardadaa weydiinaysa maxamed siriin waa ardayga abu hurayre waay farubamaa sa'aluuhu inay weydiiyaan baa dhici karta maxamed ibnu siriin uma sallama kelimadaa ah sajdataya sahwi kadib wuu salaamo naqsaday kelimadaasay weydiiyaan fayaquulu wuxuu dhihi jiray umbi'tu waxaa la ii warramay anna cimraan ibnu xusaynin qaala inuu yidhi uma sallama ah, yacni garoo xadiidka waxaa kaloo warin doona oon u tegi doonaa saxaabiga cimraan ibnu xusayn abu hurayra marka xadiidka waxaan dhihi laha moxamed ibnu siriin xadiidka wuxuu ka qaatay abu hurayra soo ma markii la yidhi uma sallama ma ku jirtaa wuxuu yidhi abu hurayre kama maqal sheekhayga abu hurayra kama maqal laakiin waxaa la ii sheegay buuhi cidda u sheegta xataa ma sheegin waxaa la ii sheegay buuhi cimraan ibnu xusayn oo isaguna qisada wariyey inuu ku daray uma sallama soma yani cimraan ibnu xusayn baa la iiga sheegay buui laakiin abu hurayra iima sheegin waay saas wey maana hadalkaasi saas wey meesha dooddu hadal ka taagan yahayna waxa weeye labada eh, sujuudood kadib ma salaamo naqsaday waase goorma waa haddii salaadda intaad intuu ka salaamo naqsaday salaadda markuu ka baxay kadib haddana labada sujuudood la yimid labada sujuudood iyaguna salaamo naqsi ma leeyihin taas way macnaha labada sujuudood salaamo naqsi ma leeyihiin waa haddii ay salaadda gadaashooda dhacaan amaa haddii salaadda dhexdeeda ay dhacaan dee salaamo naqsigaagu waa kii salaadda labada qaabna waa u tegi doonaa insha allahu tacala inay eh, mxuaha culimmadu qabaan muttafaqun calayhi walaysa limuslimin muslim uma sugnaanin buu yidhi fiihi xadiidka dhexdiisa wadculyadi cala alyad labada gacmood in layskor saaro wala tashbiik iyo farahoo laysdhexgeliyo midna muslim ma warinin buu yidhi riwaayada muslim iyo lafdiga muslim labadaa qaybood midna ma laha laakiin jamaacada kalea warhisa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan qaala wuxuu yidhi abu hurayre baynamaa waqti ana anugu usallii aan tukanayo maca nebiy nebiga la jirankiisa sal lay slam salaata duhri salaada duhur sallama wuu salaamo naqsada nebigu min rakcatayni laba ragcadood xaggoodu ka salaamo naqsada markii hore wuxuuna yidhi ixdaa salaataya alcashiyi soo maa haddana wuxuu jasmiyey salaata aduhri marmarka qaarkood waxaa malihiisu u badan jiray salaadaha mid ka mida ah, markaasuu jasmin jiray marmarna shakiguu ku wadi jiray saas manaa sallama min rakcatayni laba ragcadood markuu tukaday buu salaamo naqsaday faqaama rajulu nin baa istaagay oo min bani sulaymin reer bani sulaym ah waa dulyadayn faqaala markaasaa wuxuuhi yaa rasuulalla rasuulka ilaahayow aqasurati salaatu salaadii miyay gaabatay am nasiita mise waad halmaantay waa majaaz ahaan oo saxaabadii buu tujiyey buu ka wadaa sidaasay leeyihiin hadalka iyo ra'yigana waxaa wata alimaamu taxaawi iyo rag sheekhu marka wuxuu leeyahay xadiisku wuxuu ku cad yahay abu hurayra inuu goobjoog ah muxaqiqiintu marka waxay marayaan rag badanoo muxuuah ibnu cabdilbar iyo rag badan waxay marayaan abu hurayra qisada goobjoog buu ahaa qolyahanna waxaa isaga khaldamay dulyadayn iyo dushimaalayn baa isaga khaldamay ninka bader lagu dilay dushimaalayn buu ahaa abu hurayrena isma soo gaadhin amaa ninkan qisada leh ee hadalka leh ee dulyadayn la yidhaahdo waa nin kale qisadanina waxay dhacday abu hurayre islaamnimadiisii kadib iyo isagoo goobjooga abcan sanadkii toddobaad kadib bay dhacday waa ya sanadkee yani waxa weeyaan xilliguu nebiga u yimid goormaya sanadkii toddobaad buu yimid sanadkii toddobaad buu yimid marka imaanshihiisii imaanshihiisii nebiga uu yimid wixii ka dambeeyey waa sanadkii toddobaad mi sanadkii lixaad ma hubo ama khaybar buu yimid soomayn sanadkii toddobaad bay marka arrintaa iyadaa isagoo sheekhu eh, rajaxaya ama ismoodsiiskaa culimmada qaarkood ka dhacday isagoo meesha ka saaraya baa wuxuu yidhi wa haada yadullu cala ana alqisata kaanat bixadratihi yani baynamaa ana usallii sooma waxay kutusaysaa inay qisadu uu goobjoog ahaa wa bacda islaamihi inay ahaydna way kutusaysaa saas daraaddeed dulshimaalayn maahe dulyadayn weeye oo nabiga gadaashiisa sii noolaa waay saas way manaa ayb wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo muttafaqin calayha laysku waafaqay lammaa qaala markuu yidhi lam ansa ma halmaamin walam tuqsar lamana gaabinin qaala wuxuu yidhi dulyadayn balaa iska badaayay qad nasiita waad halmaantay ah, waa goy muxuu markii hore su-aasha u keenay li'anno ixtimaal saddexaad oo meesha geli kara ma jiro amaa imaa xagga rabbi in salaaddii laga gaabiyey yaa imaa inuu nebigu halmaamay hadduu nebigu jasmiyey in aan la gaabinin marna haddana uu jasmiyey inuusan halmaamin inuu halmaamayoo ishalmaansan yahay baa marka ixtimaalka raajixa soma saas daraaddeed uu yidhi balaa qad masiita marba haddaan la bedelin waad halmaantay waana hubnaa maxaa yeelay labaad tukatay ayib wuxuu sheekhu yidhi marka wahaada kan yadullu wuxuu ku tusayaa calaa anna dalyadayn ninkii gacmo dheera ahaa takallama inuu hadlay bacda maa calima markuu ogaaday kadib cadama anaskhi in aan salaadii waxba laga bedelin markuu ogaalada kadib inuu yuu yugu hadlay kalaaman hadal hadalkaasoo laysa aan ahayn bijawaabi su'aalin su'aal jawaabteed su'aaluu nebigu weydiiyo uu ka jawaabaya hadal aan ahayn yuu ku hadlay waa goorma waa markuu ogaaday inuusan naskhi dhicin naskhi muxuu ka wadaa bimacnaa inaan xukumkii afarta ragcadood aha waxba laga bedelin markuu ogaaday kadib oo nebigu u jawaabay wuu haddana hadlay ayib muxuu ku hadlay hadalkuu ku hadlay haddii su'aal nebigu u weydiiyey uu ka jawaabi lahaa waxbay ahaan lahayd laakiin isagoon su'aal ka jawaabin buu hadal ku hadlay oo hadalkiisa dambeoo balaa qad nasiita ah su'aal jawaab jawaab su'aaleed maaha soo ma halkaana wuxuu wataa inuu ku yidhaahdo haddii ruuxu isagoo ishalmaansan ama salaadiisii moodaya inay dhammaystiran ama jaahil ah uu salaadii dhexdeeda ku hadlo salaadiisu ma burayso soo ma leanna hadalka nebiga sal lla alay wasalam iyo dulyadayn dhex maraya bal saxaabada intuu weydiiyey ay ka jawaabayaan salaaddaa lagu dhex jiraa maxaa ku tusi in salaadda lagu dhex jiro laba ragcadood baa la tukaday labana dib baa laga tukan doonaa ayib xilligan dhexda ku jira soo salaaddii maaha dad salaaddii ku jirtaoo sheekaysanaya qole waxay yidhaahdeen waxay ahayd xilli aan hadalkaba la joojinninba oo sheekadu intay bannaanayd salaadda dhexdeed in lagu sheekaysto soo xilli ay bannaantay ma jirin waa kaan soo marnay xil intaan la joojinnin bay ahayd sheekada laakiin warkaa waxaa diidaya joojinta hadalka la joojiyey makay ahayd ama madiine markii la yimid bilowgay ahayd sidaas daraaddeed cala araajix waxa weeye ruuxa saahigee ishalmaansan ama jaahilka ama ruux yacni hadalka uu salaada dhexeeda ku hadlaayo ma burinayo taasaa marka loo deliishanayaa oo ujeeddada sheekhu ay tahay hadalka dulyadayn uu hadlay isagoon jawaabaynin ayb isagoon jawaabayn maxay ku saabsantahay isagoon jawaab waxay ku saabsan tahay haddii ay su'aal nebigu weydiiyey uu ka jawaabayo dee marka waaba laasimba marka waa laazim laakiin markan kale laazim maaha hadalaan marka laazim uusan ku qasbanayn buu ku hadlay waay ayb xadiiskaas waxaa deliishanaya culimmada qabta ama a'immada qabta sujuudu sahwigu waxay gelaysaa markaad salaada ka baxdo kadib ayaad sujuudu sahwiga la imaanaysaa bal horta salaada ka salaamo naqso ataxiyaadto salaada ka salaamo naqso markaad salaada ka baxdo kadib labada sujuudeedee sahwiga markaa dib kala imow sidaasi waa madhab طaa'ifa min ahli اlcilmi xadiidkanayna deliishanayaan oo waxay leeyihiin mxuu ahaayey muxuu ahaayey sajdatay الsahwi waxay leeyihiin waa bacda الsalaam waana madhabka thawri iyo abu xaniifa iyo shaafici fii qowl dhowr qowl buu imaam shaafici ka leeyahay masaladan laakiin aqwaashiisa mid ka mida ah, halkaa waa ku jiraa oo waxay leeyihiin e, kulli sujuudu sahwi oo dhan sabab keentaba ama nuqsaani ha keento ama ziyaada ha keento markaad salaamo naqsato kadib meeshaasay gashaa laakiin adoo salaadaadii ka bixin inaad sujuudu sahwi la timaado ma ahay leeyihin qoladaasaa marka xadiiskan daliishanaysa waana masale khilaafiye ah oo dood badan baa ka jirta وعن عمران بن حسين أنa رasuuل اللahi slى الlaه عlيه وaلiه وsلم صalىa wuxuu tukaday alcasra salaadii casr buu tukaday fasallama markaasuu salaamo naqsaday fii alaaثi rakacaatin saddex ragcadood dhexdoodu ku salaamo naqsaday saddex markuu tukaday buu ka baxay uma kadibna dahala wuxuu galay manzilahu gurigiisiibuu galay masaajidku saarnaa wa fii lafdin wuxuu ahaa fadahala wuxuu galay alxujrata qolkiisiibuu galay faqaama waxaa istaagay ilayhi xaggiisa rajulu baa isu taagay ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo alkhirbaaqu yuqaalu lahu alkhirbaaq magacaas lagu magacaabo la yidhaahdo wa kaana waxaa ahaa buuhi fii yadihi gacantiisa tuulun dherar nin gacan dheerna u ah gacmo dheerdheerna wuu ah ayib magaca waa la dhihi jiray naanaysna waxaa la dhihi jiray dulyadayn fa markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay fadakara wuxuu sheegay lahu isaga saniicahu wuxuu sameeyey yani nebi allow waxaas wuxuu sameeyey nebigu buu u sheegay fakharaja wuu soo baxay khadbaana isagoo cadhaysan yajuru oo jiidaya ridaa'ahu gu'iisa jiidaya xata intahaa ilaa uu soo gaadhay ilannaasi dadka uu soo gaadhay ilaa dadkii uu yimid buu soo baxay isagoo gu'a jiidaya inuu cadhaysan yahayna ay ka muuqato faqaala markaasaa wuxuu uhi asadaqa haada war kani ma runtiiba kani ma run buu sheegay ayb qaaluu waxay dhi nacam ha fa sallaa markaasuu tukaday ragcatan hal ragcada uma kadibna sallama wuu salaamo naqsoo salaaddii buu ka baxay uma kadibna sajada wuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood uma kadibna sallama wuu salaamo naqsaday kadibna salaamo naqsi labaad buu leeyahay rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya watirmidiya bukhaari iyo tirmidi mooye ayb waxaa doodii ka joogtaa culimmada dhexdooda lagu muransan yahay qisadan cimraan ibnu xusayn uu warinayo iyo qisadii uu abu hurayra warinayay ma isku mid baa ma hal dhacdaa mise waa dhacdooyin kala duwan ah? ibnu xajar wuxuu rajaxayaa inay qisadu mid tahay ya yacni xadiiskii hore ee abu hurayra iyo kan cimraan ma hal midbaa mise laba qisoo kala duwan waayo macnaha marka ibnu xajar wuxuu rajaxayaa inay qisadu mid tahay laysna waafajiyooba laysla raaraadsado laakiin ibnu khusayma iyo imaamu shawkaani iyo waxay rajaxayaan inay laba dhacdo kale ahayd xoogaa ishkaal baa labadaba ku jira haddii laba dhacdoo kale madax bannaan laga dhigana meelay isaga egyihiin haddii isku mid laga dhigana meelay isku diidayaan marka haddii la yidhaahdo nooc tawfiiqa ha loo sameeyo ha la jamciyana tacasuf badan baa gelaya iyo qardajeex iyo yacni dhib badan baa lala kulmi haddii la yidhaahdo laba qisa ha laga dhigo tacadud ha lagu xambaarana ayadoo lafteedu dhib kama madhna labada xadiid saas way macnaha oo meelahay isku kala tegayaan waxaa ka mid a ah maalan yacni waxa weeye alaaa rakacaatin buu yidhi kani kii horena muxuu yidhi ya rakcatayn soo ma kani wuxuu yidhi dakhala manzilahu kii horena muxuu yidhi qaama ilaa khashabatin macruuda sooma masaajidka dhexdiisa kama bixin waa ayb yani waxa weeyaan meelaha isku diidaya w meelaha isku diidaya w marka yani sababta keentay inay culimmadu isku khilaafaan ayb almuhim xadiidkanina wuxuu faa'iidaynayaa sidii kii horeoo kaleeto ee in labada sujuudood ee sahwigu ay salaamo naqsiga ka dambeeyaan qolyihii aan soo sheegnay baa daliishanaya ayib waxaa kaloo uu faa'iideeyey xadiidkani labada sujuudoodee sahwiga haddaad salaamo naqsiga salaada gadaashooda ka dhigto oo salaadda markaad ka baxdo kadib aad la timaaddo ayaguna inay salaamo naqsi u baahan yihiin soo ma oo uma sallama dambe wey ayib waana madhabu aa'ifa min ahlicilmi wey macnaha cataa waxaa laga warinayaa ana bna zubayr cabdulaahi bnu zubayr sallaa wuxuu tukaday almaqriba maqribka ayuu tukaday fa sallama markaasuu salaamo naqsaday fii rakcatayni laba ragcadood dhexdooduu ku salaamo naqsaday markuu laba ragcadood tukaday buu salaadii ka baxay fa nahada markaasuu hinqaday oo wuu istaagay liyastalima si uu yani e, e, u masaxo alxajara dhagaxa yani kacbaduu ku tukanaya soo maa ilna cabdulaahi bnu zubayr radi allahu tacala canhu oo ardaa asagaa yani maka mudduu gacanta ku hayay oo maamulay marka fanahada wuu hinqaday liyastalima si uu u gacanta u mariyo alxajara dhagaxa madow meeshuu ku tukanayo wuu salaamo noqsay salaaddii waa dhammaatay buu is yidhi kadibna markiiba waa booday si uu gacanta ula gaadho fasabaxa alqawmu raggii gadaashiisa ku tukanaya baa subxaanalaystay subxaan allah baa la yidhi salaadda hadduu imaamku wax ka qaldamo waa in la baraarujiyo way baraarujiyaan fa qaala markaasaa wuxuu uhi maa sha'nukum war muxuu xaalkiinu yahy maxaad la subxaanalaynaysaann maxaa idinku dhacay weli waa isalmaansanya qaala wuxuu idhi fasallaa wuu tukaday markay xusuusiyeen fasallaa waa tukaday maa baqiya wixii u hadhay buu tukaday wa wuxuuna sujuuday sajadatayni laba sujuudood qaala wuxuu idhi fadukira waa la sheegay daalika arrinka markuu cabdulahi bnu zubayr sidaa sameeyey fadukira waa la sheegay dalika arrinka libni cabaasin cabdulahi bni cabaas baa loo sheegay cabdulahi bnu zubayr baa saa sameeyaa lagu yidhi faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi maa amaata ma uusan fogaanin ama muusan durkin can sunnati nebiyihi nebigiisa sunnadiisii muusan ka fogaanin oo kamuusan durkin sala allahu calayhi waaalih wasalam bimacnaa sunnadii nebigu waafaqay buu ka wada sida uu sameeye waa sidii sunnadahay waxa wariya axmedu axmed baa wariyey kadalika tayaalisi iyo bazaar iyo bayhaqi baa soo saaray sanadka axmed waa daciif laakiin xadiidka waa saxiix duruqdiis iyo mutaabacaad buu leeyahay oo uu ku asaxaya wuxuuna faa'iidaynayaa sujuudu sajdati sahwi iyo mashruuciyadoodu faa'iidaynaya marka axaadiistu waxay isku khilaafsan tahay labada sujuudood salaamo naqsiga ma ka horreeyaan mise kama dambeeyaan maadaama axaadiistii ay midba si u dhigay ayay culimmaduna midba axaadiistaa qaar qaatay qaarna inay jamciyaan oo iswaafajiyaan bay isku dayeen ayib sidaan u sheegnayba salaanta kadib baa labada sujuudood gelayaan waa madhabka abu xaniifiya keyrkii qaarna waxay yidhaahdeen intaadan salaamo naqsaninoodan salaada ka bixin baa sujuudu sahwi oo dhan gashaa ayadoon la kala qaadin madhabkaasina waa qowlu shaafici fi ljadiid waana madhabu asxaabi waa madhabkii caanka ah ee shaaficiyada intaadan salaada ka bixin baa sujuudu sahwiga aad la imaanaysaa dhammaanteed sababta keentay ama nuqsaan ha noqoto ama ziyaada ha noqoto halkaasay iyaguna mareen ayb alimaamu maalik caleyh raxmat ullah iyo asxaabtiisa iyo abu thawr iyo musani iyo qowli shaafici ayagu waxay leeyihiin waxaa la fiirinayaa sujuudu sahwiga sababta keentay hadday tahay salaadiiyo siyaada gashay oo intaad halmaantay baad siyaado ku dartay marka waxay leeyihiin sujuudu sahwigu waa inay gasho salaamta kadib hadday sababta sujuudu sahwiga keentay ay nuqsaan salaada gashay ay tahayna waa inay sujuudu sahwigu noqoto salaanta ka hor sababtu maxay tahay dee hadday nuqsaan tahayna salaadaadii uun qayb ka midood ka tagtay weeye qaybta salaaduna waa inay salaada dhexeeda gasho gashoyna salaada kadib ayna gelin hadday ziyaado tahayna salaaddii horta ka bax kadibna ziyaadadii labadii sujuudood ee ku aadanaa dib kala imow salaada kadib sidaasi waa madhabkaas waxaa ka fiican madhabka imaam axmed caleyh raxmat ullah bacdu ahlilcilmina ay rajaxayaan oo ah xadiis walba meeshuu ku soo arooray ha loo isticmaalo wixii aan xadiis loo haynin oo markaa aan xadiis ku soo aroorinna salaamo naqsiga ka hora laga dhigo saas imaam axmed baa qaba maalan eh, waxaa soo aroortay laba ragcadood buu ku salaamo naqsaday meeshii uu sujuudu sahwiga geliye hala geliyo saddex buu ku salaamo naqsaday meeshii sujuudu sahwiga uu geliye hala geliyo taasoo kale hadday dhacdo shan buuba ka dhigay sida imaan doontoon kale sujuudu sahwiga meeshuu geliyey taasoo kale hadday dhacdo hala geliyo meeshii aan xadiis ku soo aroorin see la yeelaya sujuudu sahwiga salaanta ha laga hormariyo soo ma sida imaam axmed aa qaba shawkaani baa waxoogaa ku daro wuxuu yidhi xaaladan dambe oon nas gooniya ku soo aroorin oon loo haynin yaan la dhihin salaamo naqsiga ha ka hormariyee khiyaar ha la siiyo ruuxa oo haddaad doontana salaamo naqsiga ka hormari haddaad doontana ka dambaysii ilan axaadiistu labadaba way ku soo aroortay waa haddaan xaaladdaa iyadaa nas aan loo haynin haddii nas loo hayana naska ha lagu taqayudo sidaasi waa madhabka axmed shawkaanina intaasu waxoogaa waana ra'yiga taqriiban aan isleeyahay waa ugu fiican yahay laakiin waxaad u baahantay dee inaad barato axaadiis soo aroorto xaggee xadiis ku soo arooray xaggeense xadiis lahayn baabu man shaka ruuxii shakiyey buu baabu yahay fii salaatii salaadiisa dhexeeda shakiyey baabu man shaka ruuxii shakiyey buu baabu yahay fii salaatii salaadiisa dhexeeda shakiyey muxuu samaynayaa wa can cabdiraxmaan ibni cawfin qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yaquulu leh idaa goortii shaka uu shakiyo axadukum midkiin fii salaatii salaadiisa oo falam yadri uusan ogaanin uusan garannin awaaxidatan ma hal ragcad buu sallaa tukaday am inatayni mise labuu tukaday shakigaasaa ku dhasha waana kala garan waayo ma labaa mise waa mid falyajcalhaa ha ka dhigo waaxidatan hal ha ka soo qaado ayb kadibna wixii u dhimana ha la yimaado waay idaa lam yadri hadduu garan waayo atintayni ma laba ayuu sallaa tukaday am alaaan mise saddex buu tukaday falyajcalhaa ha ka dhigo inatayni laba ha ka dhigo iyadaa hubtaaye labada ka soo qaad tan saddexaad shakigu ku jirana tuur waidaa lam yadri hadduusan ogaaninoo garan waayo aalaaan ma saddex buu sallaa tukaday am mise arbacan afar buu tukaday falyajcalhaa ha ka dhigo alaaan saddex ka soo qaad uma kadibna wixii dhimanaabuu ku daray way macnaha markuu intii aad hubtay qaadato intii dhimanaydna aad ku darto uma markaa kadib yasjudu waa sujuudaya idaa faraqa markuu ka faaruqo min salaatihi salaadiisa markuu ka faaruqo wuu sujuudaya waa sujuudul sahwigii waa wa huwa isagoo jaalisun fadhiyuu sujuudaya qabla an yusallima intuusan salaamo naqsanin buu sujuudayaa sajdatayni laba sujuudood ayb rawahu axmed baa wariyey wabnu maajah wtirmidiy wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey kadalika xaakim baa saxiixiyey calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani labaduba xaafidku wuxuu leeyay isaga xadiidku waa macluul wa fii riwaayatin waxaa ku sugan samictu waxaan maqlay buuri rasuululahi sala allahu calayhi waalih wasalam oo yaquulu leh man sallaa ruuxii tukaday salaatan salaad salaadaasoo yashuku uu shakisan yahay fi nuqsaani dhimanaanteeda inuu wax ka dhiman yahi uu shakisan yahay falyusalli tukado wixii uu ka shakisnaa dhimanaanta ha dhammaystiro xataa yashuka ilaa uu shakiyo fi ziyaadati ziyaadada ilaa uu ka shakiyo maxaa laga wadaa hadalkii horoo lasoo gaabiyey un waay haddaabaad salaadaadii inay wax ka dhiman tahay iyo inay dhammaystiran tahay aad ka shakido shakiga dhimanaanta ka bax oo waxaad ka shakisnayd keen kadibna shakigaagu ha noqdo uun amay siyaada ku jirta xataa yashuka fi ziyaada nuqsaan intaad ka shakisan tahay wad shakigaagu ha ku soo hadha marka waxbaad ku dartay ee waxbaad ka dhintay shakigeeda ka baxa sidaas weyaan raw axmed baa wariyey wakadalika bazaar abu yacla taxaawi daara bayhaqi sanadkiisu waa daciif leanna waa sanadka axmed ismaaciil ibnu muslim maki baa ku jira oo matruuk ah laakiin bacdu ahlilcilmi mutaabacaad bay ku taxsiininayaan xadiidka waa lafdigan dambe ayib xadiidkaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa waxa la yidhaahdo albinaau cala alyaqiin albinaau cala alyaqiin haddiiba salaadda exe shakiku galo intaad hubto wax ku dhis inta shakigu kaa galayna ka'anna adoon samaynin ka soo qaad kadibna wixii ku hadhay la imow sujuudu sahwina dib kala imow waxaa deliishanaya sujuudu sahwigu salaamo naqsiga inay ka horayso culimmada qabtaa deliishanaysa oo yuu yahay imaamu shaafici wa soo ma fi qowlihi اljadiid an abi saciidin اhudri qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh walih waslm rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii shaka uu shakeeyo axadukum midkiin fii salaatii salaadiisa dhexdeeda oo falam yadri uusan ogaanin kam sallaa intuu tukaday kam imise ayuu sallaa tukaday alaaan saddex am mise arbacan afar wuu garan waayo oo isaga qadsanto falyatrax ha tuuro ashaka shakiga ha tuuro rakcadda shakigu ku jiro tuur ka dhig inaadan tukanin walyabni ha dhiso calaa mastayqana wuxuu hubo dusheeda ha ku dhiso meeqaad hubtaa laba iyo mid baad ku shakisan tahay mid baad hubtaa soo ma tan aad shakisan tahay tuur taad hubto dusheeda ku duldhisoo wixii ka dhimanaa la imow labiiyo saddex baad ku shakisan tahay ta saddexaad baa shakigu ku jiraayo tuur labada aad hubto ku duldhis wixii kale wahaakada sidaa kuwad wa uma kadibna yasjudu wuu sujuudayaa sajdatayni laba sujuudood qabla an yusallima intuusan salaamo naqsanin intaadan salaada ka bixin waa adilada imaamu shaafici waay ah, in salaamo naqsiga ka hor sujuudu sahwi u gelayso fain sallaa hadduu tukado hamsan meesha marka waxaa imaan karta salaadaadii inay siyaada gashay iyo inay nuqsaani gashay saas way macnaha labadaba faa'iide la'aan ma noqonayso faa'iidada ku jirto lagu sheegi marka fa in sallaa hadduu tukaday hamsan shan baa tukatay salaadaadii afarta ahayd shakigii baad ka baxdayoo xaqiiqa ahaan shan bayba noqotayba sida hubaashe cinda allaahi ah shan bay noqotay adii laakiin afar bay kula ahayd soo ma hadday shan noqoto oo sidaa xaqiiqo ay ku noqoto hee shafacna labadii sujuudood way kuu shafcinayaan shafacna way u shafcinayaan lahu isaga salaatahu salaadiisiibay tira isla eg uga dhigayaan sooma yacni labada sujuudood ragcad oo kaleay ka dhigan yihiin haddii kaba soo qaad afar baad adigu u haysatay ay shan noqoto salaadaadii witir bay kaa noqotay sooma tiro waa tiro isdheer salaaduhuna asalkooda marka laga reebo salaada maqribka intooda kale waa shafci waa tiro isleegoo laba u qaybsami karta soo maa marka salaada kaa noqotay witirka ee shanta noqotay bay labada sujuudood ragcad oo kaley ka dhigan yihiine lix bay kaaga dhigiyo shafci bay kaaga dhigayaan afartii oo kale u dhigantaayoo marka shafci ah oo tiro isdheer bay ka saaraysaayoo tiro isleeg bay gelinaysaa manaa labada sujuudood saasay macnahaasay leeyihiin marka waa hadday siyaadada ay ku jirto salaada wain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday itmaaman dhammaystir liarbacin afar la dhammaystiraya iyagoo hadduu ku tukadayna kaanataa itmaaman liarbacin shakigaagii waxba kama jirine salaadaa tukaday afar ragcadood bay ahayd labadan sujuudood maxay ii qabanayaan way markaas wain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday itmaaman dhammaystir liarbacin afar ragcadood dhammaystirayo kaanataa labada sujuudood markaa waxay noqonayaan tarkiiman dullayn lishayaani shayaan lagu dulaynayo shaydaan baa sankiisa boodh la marinaya ama boodh lagu riday rawahu axmed wa muslim yacni ninka salaadaada kaa qasay ilaa aad kala garan weydo waa shaydaan labadan sujuudoodee marka afar baad tukatay waxbana siyaado kuguma ah waxbana kaama dhimana afar wey salaadaadi xaqiiqa ahaan labadan sujuudood markaa faa'iidadoodu waxa weeye ninkii sidaa ku yeelay baad kaga argoosanaysaa oo isagiibay yaad ku dulaynaysaa macnaha oo meeshuu isku dayay inuu salaadaadii wax ka dhimay siyaadaaba soo gashayba soo ma marka nin xumaan kula rabay oo xumaantiisii ay wanaag isu badashay soo muxuu ahaa dullinimo uma ah asagiibaa marka lagu dulaynaya labada faa'ido wey labada sujuudood marka mar walba faa'iido wa hadday nuqsaan tahay hadday nuqsaan la'aan tahay hadday ziyaado tahay labadaba wacan ibraahiim ibni calqamata can ibni mascuudin qaala wuxuu yihi sallaa waxaa tujiyey annabiyu sal lla wasalam nebiga ayaa tukaday qaala ibraahiima wuxuu yidhi zaada wuu ziyaadiyey aw naqasa mise wuu nusqaamiyey ibraahim ibna calqama waa ardayga ibnu mascuud marka wuxuu ku shakiyey nebiga salaadiisu ma ziyaadaa gashay mise naqsi baa galay ayb riwaayo kale wuu jasmiyo wuxuu idhi sallaa hamsan shan buu tukaday tani waa shaki laakiin riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu gooyey oo shakiga ka saaray oo uu yidhi shan ragcadood buu nabigu tukaday sal lay slam falammaa sallama markuu salaamo naqsaday oo ka baxay shan ragcadood buu tukaday wuu ka baxay qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi xadaama waxaa soo darriyey fi salaati salaada dhexeeda shay-un ma waxbaa soo darriyey salaada dhexeeda ma wax cusub baa yimid wax isbeddelaa ku yimid mise waa sideedii qaala wuxuu idhi laa maya wax cusuboo soo darriyey iyo wax la bedelay midna ma ogi wamaa daaka muxuu yahay kaas wamaa daaka su'aashiinna maxaa keenay maxaa keenay inaad weydiisaan su'aashaas qaaluu waxay dhahdeen sallayta waa tukatay kada wa kadaas intaa iyo intaasaa tukatay fahanaa markaasuu laabay rijlayhi labadiisa gacmood shan baa tukatay waa labadiisa lugood buu laabay wastaqbala alqiblata qibladuu u jeesaday fasajada markaasuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood uma sallama haddana markaa kadibna waa salaamo naqsaday ah, u shan baa tukatay baa lagu yidhi soo siyaada maaha markuu ogaaday inuu shan tukaday de wax dambeo lagu sii daraya ma jire intuu isjeediyey oo jeedsaday oo lugaha laabay buu labadii sujuudada sahwiga la yimi kadibna wuu salaamo naqsaday saas way macana ayb uma sallama waa salaamo naqsaday uma aqbala wuu soo qaabilay calaynaa korkanaga biwajhihi wejigiisuu nu soo qaabiliy wuu nugu soo jeesaday wey fa qaala markaasaa wuxuu idhi innahu low xadaa hadduu soo cusboonaado fi salaati salaada dhexeeda shay-un shay hadduu soo cusboonaado oo uu soo dariyo amba'tukum waan idiin warrami bihi isaga wuxuun haddii salaada laga bedelo anaa idiin sheegi walaakin innamaa ana anugu basharun bini aadam baan ahay ansaa waan halmaami kamaa tansawna saad u halmaantaan oo kale yacni cawaaridda basharka baa igu imaanaya wa uu ka mid yahay halmaanku ayb fa idaa goortii nasiitu aan halmaamo fadakiruunii ixusuusiya hadday wax isbedelaan oo wax iyo diinta axkaamta wax laga bedelo anaaba markaba idiin sheegaya laakiin halmaan baa igu imaan karee waxaan halmaamay xusuusiya waidaa goortii shaka uu shakiya axadukum midkiin fii salaatii salaadiisa dhexdeeda falyataxara ha dadaalo asawaaba sida sawaabka ha ku dadaalo sida saxda ha ku dadaalo sida ay markaa la tahay inay sax tahay yani ha raadiyo oo dadaal ha bixiyo ha u qasto inuu heli karo yani waxa wey sida saxda falyutimaha dhammaystiro calayhi sawaabka iyo sida saxdaa korkeeda ha ku dhammaystiro waa intuu huba waay uma kadibna liyusallimha salaamo naqsoo salaada ha ka baxo uma kadibna liyasjud ha sujuuda sajdatayni laba sujuudood ha sujuudo oo ka dambeeya salaamo naqsiga rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye meeshaa falyataxara sawaaba ah ayaa culimmadu ku kala aragti badan yihiinoo qaarkood waxay leeyihiin taxariga waxaa la yidhaahdaa imaamu axmed baa hormuuda ra'yigaas ibni xibbaanna aad buu ugu dooday fii saxiixihi taxariga iyo albinaa'u cala alyaqiin isku mid ma aha bay dheheen albinaa'u cala alyaqiin waxaa la yidhaahdaa tii aan soo marnayo tiro ayaad shaki kaaga jira ma sidana ah mise waa sidan marka taad hubtaad qabsan wax shaki kaa galeen waa iska tuuri laakiin taxari sawaabka waxaa la yidhaahdaa waxaabad kala garan la'daa wixii baaba isaga kaa dhexyaacayba tiradii ma labaa ma saddexbaa ma afarbaa ma shanbaa maba yani tiraba kuma xisaabsanaba marka qaarkood bay kugu dhacaysaayoo salaaddii intaad gasho oo aad baxdo oo caalam kale aad aaddo baad mar dambe waxaad leedahay warnima maxaa tukatay waxaa tukatay marka garan maysa qoladii marka albinaa'u cala alyaqiin waa nin wax kala garanayo wax meel u joogaan meeshay wax u joogeenna garanaya laakiin falyataxara sawaab waxay yidhaahdeen waa min wixii o dhan ba iskaga qasmeen sidaa waxaa maraya tafsiirka axmed iyo ibnu xibbaan ayaa maraya laakiin jumhuurtu waxay marayaan taxari sawaab iyo albinaau cala alyaqiin waa isku mid farqi ma lehee waxaad hubtay uun tan lafteeda waxaa la dhihi uun wixii aad hubtay wax ku dhis oo haddaan kulliba garan waayo ma afar baan tukaday mise mid baan tukaday mise haddaaban bilaabay maxaan samaynaya yaa salaadaadoo dhan bilow baad ka bilaabi soomaa ilan iyadaa sawaabkiia tacari sawaab iyo albina cala alyaqiin isku midunba imaan bay leeyihin tafsiirkaasay u badan yihin culimadu ayb wa fii lafdi ibn maaja waxaa ku sugan wamuslimin fii riwaaya falyandur ha fiiriyo aqraba daalika arrinkaasi ka ugu dhowaansho badan ila sawaabi sawaabka ugu dhowaansho badan kadibna sawaabka markuu helo yani halkaa ha ka wada wa wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waalihi wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi ina shayطaana shaydaanku yadkhulu wuu geli bayna bani aadama wa bayna nafsihi ibni aadamka iyo naftiisa ayuu kale dhex galayaa ah, yacnii qalbigaaga waa wax laynagu salidayo xididada dhiiggu raacaya markaasuu qalbiga iyo sheekadiisa iyo warkiisa u dhiibaya waaba lagu dhaafayba marka halkaasuu intuu galo buu ku leeyahay waxaa xusuuso wuxuu kaaga soo bilaabahayaa weliba meelaha wuxuu kaa gelayaa xasaaska ah ruuxba meel buu u jilicsan yahay mogta nin waxoogaa dhaqaale iyo ganacsi iyo hawluu waxoogaa u yara dabacsan yahay halkaasuu kaasoo geli ninna wareer siyaasadeed baa haysta isagana halkaasuu kasoo geli mid carruurtii iyo reerkii waxbaa ka qasan halkaasuu kasoo geli nin walba meeshuu ka dabacsan yahy ka jilecsan yahay oo goljileeca ah, halkaasuu kaga soo gelaya markaasuu isagii naftiisa kala dhex gelayaayoo sheekuu ku gelaya marka hadda markaad salaadda saa uga baxdo sheekadii waa xidhantay soo ma arki khalaas marka saasaa laga wada saas daraaddeed baa bukhaari lafdigiisu waxa weeye jaa'ahu shayطaanu falabasa calayh markuu ruuxu salaada galo shaydaankaa u imaanaya markaasuu salaaddiisii ka qasaya ayb falaa yadrii ma oga kam sallaa kam intee buu sallaa tukaday kala garan maayo marka lan caalam kaleu ku jiray faidaa goortii wajada uu hel axadukum midkiin daalika arrinkaa falyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood qabla an yusallima intuusan salaamo naqsanin yacni faidaa wajada daalika axadukum daalika lagama wado shakigii waxbaba adoo shakisan uun laba sujuudo iskala imow lan xadiista hora cadday sooma wal waxa dhiman dhammaystir kadibna sujuudaha la imow rawa abu daawuud baa wariya wabnu maajah yacni ziyaadada xadiidku isagoo wata oo qabla an yusallimada ah waxaa taxsiiniyay alxaafid alcalaa'i salaaxudiin alcalaa'i ibnu xajarna wuu xoojinayaa iyo sheekh albani intuba bacdu ahli lcilmina waxay leeyihiin lafdada qabla an yusallima waa shaad bay leeyihin saas daraaddeed baa wuxuu sheekhu yidhi wahuwa xadiidkani libaqiyati aljamaaca jamaacada intooda kalena way wariyeen ilaa qawlahu qabla an yusallima hadalkaa mooye hadalkaa qabla an yusallima ah abu daawuud iyo ibn yaa iska leh laakiin xadiidka oon siyaadadaa wadanin jamaacadoo dhan baa warisay marka iyaadadaasa lasu haystaa ma sugan tahay mise ma sugna wacan cabdillahi bni jacfar ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam qaala nabigu wuxuu uhi man shaka ruuxii shakiya fii salaatihi salaadiisa dhexeeda ruuxii shakiya falyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood bacda maa yusallim markuu salaamo naqsado kadib soo ma aragti axaadiistii waxay isku khilaafsan tahay bacda maa yusallim qabla maa yusallim saas daraaddeed bay culimmadu isku khilaafeen ma salaamo naqsiga ka horba ma kadibba rawaw axmed baa wariyey xadiidkan waa abu daawuud waannasaa'i xadiidkani sheekh albaani caleyh raxmatullah wuxuu leey waa xadiis daciif cillado dhowruu qabaa waa midda koobaade idiraab waa midda labaade nin la yidhaahdo cutbat ibnu muxamed ibni alxaaris iyo cabdullaahi ibnu musaafic oo labaduba majhuul ah waa midda saddexaad muscab ibnu shayba nin la yidhahdo daciif cilladahaasoo dhan baa ku jira laakiin eh, waxa cajiib ah eh, buluuqulmaraamka markaan maraynayna waan baraarujinnay eh, yacni sheekh albaani calayh raxmatullaah wuxuu ishaaray baa laleeyahay oo tilmaamay xadiidkan in laga guuriyo daciifu abi daawuud oo loo guuriyo saxiix abi daawuud sababta uu ku xoojiyeyna ma sheegin tabcan markii hore daciif buu ula muuqday kadibna inuu xoog badan yahay oo xasan gaadhaya baa usoo soo baxday laakiin inta badan sababtuu caddeeyaa oo ama wax usoo soo kordhay ama ijtihaadkiisoo isbedelay kan lama hayo marka keliya waxaa la hayaa leeyahay ka wareejiya daciifka oo u wareejiya saxiixa saas way macana xadiidka marka cillooyinkaasoo dhan buu u sheegay waxaa xoojiyey sidoo kaleeto xadiidkan xaafid buluuqulmaraamka wuxuu ku keenay oo uu keenay inuu saxiixiyey ibnu khusayma bayhaqina uu xoojiyey wakadalika sheekh axmed shaakir isaguna waa xoojinaya xadiidka cillado badan baa ku jira sanadkiisa oo cilladahaan sheegno dhan baa ku jira laakiin cidda xoojinaysaa bimacnaa waxay ku xoojinaysaa axaadiista kale oo matnigay markaa xoojinaysaa way macnaa ayib hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamed wcala ali wsabi